dii matniga intaynu isa saarno haddana aynu masalada suurayn jirnay oo aynu sharax ka bixin jirnay kitaabku maanta kole hadduu sharax yahay hadal badan uma baahna waynu isa saaraynaa kitaabkana waa kitaabkia hore soo dhigateen maqsuudka ugu weynee halkan kitaabkan aynu u qarirnayba waa in kitaabkii hore lagu soo celiyo dadka hadii lagu haha kitaabkii baa lagu soo celinayaa waxoogaa ka yarboodayaan sooma lamaynaan qabsanin in kitaabkii la dhigtay la dhameeyey lagu soo celiyo laakiin marka la yar khiyaameeye ardayda la yidhaahdo me sharaxaynu akhriyaynaa markaa ardaydu way la qabsanayaanoo ma qariibsanayaan marka iyadoo sidaa tahay haddana faa'iido dee ziyaado ah ka madhnaan maayo oo kitaabka quyuud buu soo kordhin doonaa waxyaaluu soo kordhin doonaa waxaynu xoogga saari doonaa iyadana aclaamta iyo kutubta uu sheegayo iyo magacyada uu sheegayo hadday culamo hadday kutub tahayba iyaga laftoodana inaad wax ka ogaataanoo aada barataan maxaa yeelay kutubta iyo magacyadaasi meel aan sharax ahayn kugu soo mari mayso mutuunta dambe aynu dhiganayno magacyadaasi kugu soo mari maayaan iyo kutubtaasi marka halka lagu bayaanin karo waa in kitaab sharaxa la akhriyo marka iyaduna insha allahu tacala waxay noqon doontaa mid aynu xoogga saaro oo aynu bayaanino insha allahu tacaala kitaabkani magaciisa muqadimada ayaa sheekhu inoogu sheegi doonaa laakiin sheekha qoray haddii aynu tarjamadiisa wax ka yar tilmaanno sheekha qoray ibnu qaasim buu caan ku yahay magiciisa laakiin waa moxamed qaasimna waa aabbihii muxamed ibni qaasim ibni muxamed ibni muxamed alghazi baa la yidhaahdaa laqabkiisa ama naanaystiisu waxay ahayd shamsuddiin oo qarnigii lixaad ee hijrada iyo wixii ka dambeeyey iyay culammadu waxay caan u lahaayeen qofku magac diinta loo idaafeeyeyoo qofka markaa yacni inuu diinta wax ugu filan yahay sheegaya ayay la bixi jireen iyadoo ay tafaaulna ulna tahay qofku yacni uu malo fiican ilaahay ka malaysanaya inuu sidaa ka dhigo marka inta badan qofka haddii magaciisu maxamed yahay shamsudiin baa la odhan jiray haduu ibraahim yahayna burhaanuddiin qaar kaloo taqiyudiin baa loo bixin jiray jamaaluddiin jalaaluddiin way iska badnaayeen naanaysuhu sheekhan markaa shamsudiin baa la odhan jiray sida markaa muxamedadu ay u badnaayeen waxaad garanaysaa shamsudiin adahabi magaciisu maxamed buu ahaa shamsudiin aramli magaciisu maxamed ibnu axmed axmedadana shihaabkaa ku badan shihaabudiinkaa ku badan muxamedkana waxaa ku badan shamsudiin sheekhan reer khaza ayuu ahaa magaaladan khaza ee maanta iyada iyo jiideediiba ay cunaqabatayntu saaran tahay magaaladaasuu sheekhani u dhashay kadibna qaahira oo caasimadda masara ayuu u soo wareegay wakhtigii uu dhashay waxaa lagu qiyaasaa sideed boqol iyo sagaal iyo kontonkii hijrada sideed boqol iyo sagaal iyo kontonkii hijrada inuu dhashay ayaa lagu qiyaasaa magaalada khazana uu ku dhashay sheekhu isagoo yar intii aanu khazaba ka soo degin kutu ka soo kutub fara badan buu xafiday qur xafiday shaatibiyadii qiraa'aadka ayuu xafiday minhaajka imaamunawowi ayuu xafiday alfiyatulxadiidka ayuu iyadana xafiday ta suyuudi ama ta waxau ciraaqi labada mid ahaan alfiyada ibnu maalik sidoo kale jamculjawaamica usuululfiqigaa ah, kutub fara badan ayuu sheekhu xafiday isagoo yar korka ka qabtay kadibna qaahiro ayuu u soo wareegay culamo fara badan ayuu wax ka bartay ragga ugu caansan raggii uu wax ka bartay waxaa ka mid ah imaamkii sakhaawiga aa garanayseen cafwan sakaawigii eh, ma aha alfiyada sharaxay fatxulmuqiidka lahaa laakiin waa sheekh kaloo maxamed ibn cabdiraxmaan ibni maxamed ibn abi bakr ibn cuhmaan ibni maxamed asakaawi la yidhaahdo waham baa marka dambe wahamku iga dhacey waa isagii wey sheekhii kaydka lahaa eh, fatxulmuqiidka lahaa ee uu ku sharaxayey alfiyat اlxadiidka ciraaqi sheekhii muxadidka ahaa suyuudina isku waktiga ahaayeen ee kutubta faraha badan lahaa sheekhaasaa ka mida culamadiisa sheekhii fatxulmuqiidka qoray iyo addaw laamic fii acyaan qarn ataasic isaguna waa shamsudiin asakhaawi sheekhaasaa culamadiisa ka mid ahaa wax ka bartay rag kale oo fara badanoo tarjamadiisa de kolley Eh, qofkii daarulminhaaj haysta way ugu qoran tahay uu wax ka bartayna way jireen isaga laftiisuna markaa kutub badan ayuu qoray kutubta uu qoray waxaa ka mid ah kitaabkan hadda aynu dhiganayno oo ah matnigii shujaac sharax uu sheekhu saaray oo kooban waxaa kaloo uu leeyahay sharax uu markaa alfiyada ibnu maalik raximah اllahu tacaalaa iyadana uu saaray waxaa kaloo uu sharaxay ama uu xaashiye saaray tasriifka ciziga sharaxa uu sacdadiin ataftazani ku leeyahay isagana xaashiyo ayuu saaray kutub kale oo tarjamadiisa lagu sheegayna waa qoray sheekhu wuxuu sheekhani dhintay sagaal boqol iyo sideed iyo toban markii hijradu ay maraysay sagaal boqol iyo sideed iyo toban markii hijradu ay maraysay ayuu sheekhani geeriyooday waxaa marka aynu baraarujinaynaa sheekh kale oo isagana ibnu qaasim la yidhaah baa jira oo ka kutub badan sheekhani waa ibnu qaasim alcabaadi baa isaga la yidhaahdaa isagu ilaa lixdan sannadood wax ku dhow buu ka geeri dambeeyey sheekhan isku qarni bay ahaayeen qarnigaa tobnaad ayuu kani awaaishiisii dhintay kaasina awaakhirtiisii waana ka inta badan kuwan xawaashidu ay wax ka soo naqliyaane ay sim ugu calaamadiyaan waa ibnu qaasim kaa kale ee kan maaha kutubta naxwahana lagu sheego kuwa fiqiga xawaashidana lagu sheego waa ibnu qaasim alcabaadi ma aha ibnu qaasim alghazi taana markaa waa la ogaanayaa sidaas iyaa loola soconaya idan sheekhani sheekhaasi weeyi qarnigii sagaalaad baa noloshiisu u badnayd qarnigii sagaalaad qaybtiisii dambe qarnigii tobnaadna sideed iyo toban sannadood ayuu sheekhu uu ka soo galay kitaabkiisani uu abu shujaaca ku sharaxayo ood moodo kutubtiisa inuu ugu caansan yahay culamo aada u fara badan ayaa howl ka qabatay oo xawaashi saaray xawaashidaasi waxaa ka mid ah sheekha loo yaqaanay alajhuuri oo culammadii shaaficiyada qarnigii koobiy tobnaad ahaa oo asxaab alxawaashin ay aad wax uga soo naqliyaan xaashiye ayuu ku leeyahy kale oo xaashiye ku leh sheekha loo yaqaano burhaanuddiin albirmaawi oo isagana aad wax looga soo naqliyo waxaa kale oo ku leh ibraahim albayjuuri ama albaajuuri labadaba waa la odhan karaa waana xaashiyada waxaynu odhan karnaa intaan ka warqabno ugu ballaaran tabrmaawi oo kale iyadoo makhtuua waa la helayaa laakiin in la aabacay ma ogi tabayjuuri abcado badan bay leedahay saddex mujalad waa lagu mabiiyey wax ka badanna ilaa sideed ay qaarkood gaadhsiiyeenna waa lagu mabiceeyey waxaashiyo aada u ballaadhan ay fiicanta qofka markaa kitaabka dhigaya oo kale inuu fiiriyaa way wanaagsantahy lakiin qofka ardayga ah waxaa laga yaabaa inay tashatud ku rido qofka aan weli kitaabkii dabdin isaga waxaynu kula talinaya inuu kitaabka un ka adkaado hadduu xaashida bayjuuri isku sii daayo waxaa laga yaabaa saddex sadar ma afar sadarba inuu dhaafi waayo intaa sharaxeeda uu ka bixi waayo meeshii laakiin ka ishkaal gasha ayuu uga noqonayaa maadaama ay tahay xaashiyada ugu ballaaran waxaa kaloo oo maxamed nawowi aljaawi uu ku leeyahay quutulxabiib alghariibna la yidhaahdo iyaduna way iska kooban tahay qofku inuu iyado lafteeda u noqdaa way fiicantahy waxaynu iska bilaabi doonaa kitaabka saynu sheegnay waxaynu ku dadaali doonaa insha allahu tacaala in kitaabku uu wakhti kooban inoogu dhammaado sitaas inoogu hirgashana waa inaynu arabka fududayno oo meelaha loo baahan yahay inu isleenahay waa sharax u yar baahan tahay meelaha kale aynaan ku istaagin wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilah tabaruka bifaatixati اlkitaabi liannaha ibtidaau kuli amrin dii baal wuxuu ihi alxamdu lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle oo aan mahadinayaa tabarukan ay mutabarikan xaal aan ahay mid markaa ka barakaysanaya bifaatixati اlkitaabi kitaabka faatixadiisi alxamdu lilah kumay bilaabmaynin suuraة اlfaatixa yaa bismi اllaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilah ku bilaabmaysay marka iyada barakadeeda iyo khayrkeeda badan aniga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya ayaan ilaahay xamdigiisa ku bilaabay buu yihi liannaha ibtidaau kuli amrin dii baalin waa arin kasta oo qiimo leh ama macno leh waxa lagu bilowdo weeye alxamdu lilaahi baalku waa shaniga marka arin kasta oo shani iyo qiimo iyo qadar leh waxa lagu bilowdo weeyaan xamdaladu wa khaatimatu kulli ducaain mujaabin alxamdu waa tan lagu khatimo duco kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalayo wa aakhiru dacwa almu'miniina fi ljannati daari ahawaabi wa aakhiru dacwa almu'miniin mu'miniinta dacwadoodiiyo xuska ilaahay subxaanahu watacaala xusayaan halka ugu dambaysa weeyi markay jannada ku jiraan daari thawaab halkii lagu abaalmariyey waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi marka ducada ilaahay uu aqbalayana iyada ayaa ugu dambaysa buu yidhi yacni waa haloogu dambaysiiyo ducadii la doonayo inuu ilaahay aqbalo alxamdu lilaahida lagu bilaabo oo ha lagu dambaysiiyo xamdigaa ilaah iyo meel walba de waxa wey waa u munaasib axmaduhu ilaahay baan mahadinayaa an wafaqa ay calaa an wafaqa aw bian wafaqa waxaan ilaahay ku mahadinayaa in uu waafajiyey man araada min cibaadihi ciddii uu doonay adoomihiisa kamid ah litafaquhi fi اddiini wuxuu markaa waafajiyey diintii inay ku tafaquhaan oo ay fahmaan calىa wafqi muraadihi una fahmaan si waafaqsan sida ilaahay subxaanahu watacaala uu doonayay waxaa qiimaha lihi waa inaad diinta fahanto una fahanto sidii rabbi subxaanahu watacaala uu doonayay ee maqsuudkiisa ahaa wausalii waxaan ku saliyayaa wausalimu salaamaya calaa afdali khalqihi khalqigiisa kii ugu fadli badnaa muxamedin nebi moxamed ahaa sayidi اlmursaliin خلقه خلقه زكي فضل بدنا محمد النبي محمد أها سيد المرسلين رسوشي إلهي وصادري سيد كودي القائل إلها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك إلهي وخير لدونه دين تأيو فهنسيا وعلى آله النبي آل كيسنا وانكو صليا وصحبه صحابديسا مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين انت كو إلهي حصيا أي inta ay ka sahwisan yihiin oo hilmaansan yihiin ilaahay xuskiisa muddadaasoo dhan anigu ilaahay subxaana wa tacaala eh, eh, yani nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ku salliyayaa iyo aalkiisa iyo saxaabadiisaba yani waxa weeye waa ilaa qiyaami saaca ilan inta ilaahay la xusayo iyo inta ay idinka moogtahayba waa intaasoo dhan weeye wabacdu intaa kadib wabacdu waxaa loola yimaadaa markii hadal laga gudbayo hadal kale loo gudbayo فهذا كتاب كان هو كتاب في غاية الاختصار سو كوبلي هلكي ugu dambeysay ka jooga والتهذيب iyo markaa hufid وضعته وحان دلدغي على الكتاب المسمى كتابك لوغو مغعابو بالتقريب كتابك التقريب لا يراهدو وكتابك متن ابي شجاعه ايان دل صاري بوي لينتفع به سوء او انتفاعه او فائده او هلو المحتاج كي باهنا اي من المبتدئين dadkii markaa bilowga ahaa ahaa qofka baahan ee dadka bilowga ah لفروع الشريعه كي مركا أباهنا المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة لفروع الشريعة المحتاج آيات كتعلقنيسا لفروع الشريعة والدين شريعة هي الدين تا فروع ذا كي أباهنا dadka ardayda bilowga ah ka mid ihi si uu markaa ugu intifaaco marka kitaabka waxaan u dejiyey buu leey sheekhu sharaxa ah dadka bilowga ardayda bilowga waliyakuuna si uu noqdo wasiilatan wax lagu gaaro linajaati badbaadadayda yowma addiin maalinta qiyaamaha ilahay dadka u abaal wax aan ku gaadho badbaadadaydana in ilaahay subxana wa tacala iga dhigo haddii uu markaa iga aqbalo ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka aqbalo sidaa uu doonayana ha uga dhigo wa nafcan ay waliyakuuna nafcan ay naafican sidoo kale inuu noqdo waxtar ama mid waxtara licibaadihi اlmuslimiin ilaahay addoomihiisa muslimiinta ana mid waxtara si uu noqdo innahu ilaahay samiicun mid maqlo weeyi ducaaa cibaadihi addoomihiisa ducadooda wa qariibun mid dhow weeyi oo mujiibun ajiiba dacwada iyo ducada waman qasadahu qofka ilaahay xaggiisa u jeestaa laa yakhiibu ma hungoobo waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun baa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi addoommahaygu markay ku weydiiyaan rabbigayo miyuu noo dhow yahay ha waa dhowahaye u sheeg oo ilaahay waa dhow yahay ku dheh waclam kitaabkan matniga abushujaaca ah nusakdiisa wax kamid mid ah fii gayri khubatihi waxaasoo aan khubadiisa iyo muqadimada uu sheekhu ku bilaabay ku jirin waxaa laga helaa tasmiyatuhu in lagu magacaabo taaratan wakhtiyada qaar bitaqriib magacaasaa loo nusakda qaarkood lagu arkaa wa taaratan wakhtiyada qaarna bigaayat alikhtisaar ayaa lagu arkaa lidaalika saa daraadeed baan aniguna samaytu sharaxayga ku magacaabay bismayni laba magac muxuuna leeyahay kitaabkan abu shujaac khubadiisa oo loola jeedo muqadimada sheekh magicii kuma jiro kitaabkan magaciisi kuma jiro nusadiisii hadaba nusada maxaa loogala jeedaa kutubta berigii hore de waxaa lagu qoran jiray gacanta ilan madbacadimay jirin kitaabada ku daabacaysa kitaabkaa dhiganaysa adaa soo qoranaya adigoo sitaad sheekhii ula imanaysaa oo soo qortay oo eh, waxa weya nimankii qoraye eh, maaragtay qoraayada ahaa baad odhanaysaa kitaabkaa ii qora deetana nuskhad maalan caanahoo la garanayo ayaa lagaaga guurinaya kolkii laguu soo guuriyaad la imanaysa marka kitaabkii dee adduunyada intaasoo nuskho ayuu kuleeyahoo qof waliba gacantaba ku qortay marka magacii kitaabku khudbada sheekhu kumuu sheegin buu leeyaho muqadimada sheekhu alxamdu lilahi iyo khudbada hore uu kitaabka ku bilaabay magacaasaan kitaabka u bixiyey muu odhan buu laakiin nuskhooyinka dushoodii ayaa nuskhaba magac lagu arkaa buu markaa laba magac ayay nuskhooyinku isku khilaafsan yihiin qaarkood attaqriib ayaa magacaasay xambaarsan yihiin kuwo kalena waxay xambaarsan yihiin magaca ghaayat markaa labadaa magac ayaa nuskhdiisa lagu kala arkaa buu haddaba anigu sharaxaygii waan magacaabayaa buu yihi sheekhu markuu magacaabayo dee labadii magac buu kala raacaya ilan kitaabka uu sharaxaya baa laba magac leh markaa labadii magac baan kala raacay buu yidhio falidaalika samaytuhu bismayni laba magac baan u bixiyey buu yihi axaduhuma midka koobaad fatxu lqariibi اlmujiibi fii sharxi alfaad اtaqriib inta badan culammadu sajci wixii la odhanayay bay ku dadaali jireenoo waxay iswaafajin jireen sharaxa magaciisa iyo iyo matniga magaciisa imika ataqriib oad arkaysaa ya iyo ba buu ku dhammaanaya sharaxiina sheekhu wuxuu bixiyey fatxu lqariib ilmujiib ya iyo ba ayuu isagiina ku dhammaanayaa sajci baa la ydhaha qolyaha balaaqadu way arkaan ama cilmiga badiica la yidhaahdo iyaa lagu arka had ya jeer saasaad arkiyo imika minhaajko kale sharaxiisii waxaad arkaysaa tuxfatu lmuxtaaj fii sharxi lminhaaj alifkiiyo jiibkaa la ysla نhاaية المحتاaج في شhaرح المiنhاaج ama waxaad arki كنز الراaغiبيiن شhaرح مiنhاaج الطاaلبيiن yadiya nuunkaa iyo iyo yadiya nuunkaasaa laysla doonanaya sajci bay yidhaahdaa markaa sheekhu wuxuu leeyahay magacii taqriibkii magac baan ku duul sameeyo fatxu lqariibi اlmujiib allihii qariibka ee dhowaa ee mujiibkaah ee ducada aqbalayey fatxigiisii weeye ay maa fataxa bihi wixii ilaahay uu markaa ii furay weeye ee uu markaa ku saabsanaa fii sharxi alfaad ama uu iga furay fii sharxi alfaadi taqriib ereyadii kitaabka taqriibka sharixidooda wixii ilaahay iga furay weeyaan buu leeyay kitabkani magacaasu markaa u sameeyey wathaani magaca labaadna alqowlu lmukhtaar odhaahdii la doortay fii sharxi gaayati alikhtisaar ee loo doortay sharaxaadda kitaabka la yidhaahdo gaayat alikhtisaar inaguna casharadii markaynu kitaabka dhigaynay waxaynu odhan jirnay kitaabkii matnu lghaayati waataqriib matnu lghaayati wataqriib maxaynu odhanay labadan magac baynu isu geynayn ilan taqriibna waa la yidhahdaa ghaayatulikhtisaarna waa la yidhaahdaa markaa ghaayatulikhtisaarkii alghaayanu ka soo qaadanay taqriibkiina sidiisii baynu u sheegnay qaala shaykhu alimaamu abuayibi marka wuxuu bilaabaya inuu muqadimadii sheekha sharaxo qaala shaykhu wuxuu yidhi sheekhii alimaamu imaamka ahaa abuayibi kunyadiisu ahayd abuayib oo carabtu iyo umadii kale islaamka ka dambeysayba qofku kunyo ayuu samaysan jiray ama caruuraha la aadama yaanu lahaan laakiin waa sideeda de waa dhaqan carbeedoo weliba ixtiraam ku jiro oo qofka in kunyo loo sameeyo hebel aabbihii la yidhaahdo waxay taa iyagu ay ka jeclaa qofka magaciisa loogu yeedho inaad maxamedow tiraahdo iyo abaa fulaanta ayaa markaa ka ixtiraam fiicnay hebel halkaad ka odhan lahayd baad waxaad odhanaysaa hebel aabbihiiyow ama hebel hooyadiiyey oo gabadhiina umu fulaan baa la odhanaya ninkiina abu fulaan baa la odhanaya marka waa ixtiraam xaggooda dhaqan ahaan nooc markaa ixtiraamoo qadarina wey saa daraaddeed imaamu nawowi waxaa u yidhaahdaayoo maarata laga soo guuriya inuu yidhi qofku inuu isagu kuryadiisa uu qortaa ma fiicna maxaa yeelay isyar weyneyn baa ku jirta waa kunyadii maadaama ay ixtiraam iyo wax sheegayso inuu qofku ma magacaa marka la mayaa tahay anaa abu fulaan inuu yidhaahdo waa laga fiican yahay bay markaa leeyihiin maxaa yeelay isweyneyn ayaa laga dareemay haddaba abuayib sheekhan kunyadiisa ayay ahayd abuayib waa ayib aabihii marka khasab ma inuu inaan ayib la yidhaahdo uu leeyahay wayushtaharu waxa lagu caan bixiyaa ayadoo sidoo kale biabi shujaac abi shujaac oo iyada lafteedu kunyo ah shujaac iyadana waa lagu caan bixiyaa buli yushtaharu saasaa ii dabdisan dabcda daaralminhaaj waana dabdi saxa oo ushtuhirana waa ishtaharana waa la ishtahara bikadaa saasuu ku caan baxay waa la idhahdaayo mabni lilmacluum waa laga dhigi karaa ushtuhira bikadaa saasaa lagu caanbixiyey ma maarata lagu bartayna iyadana waa la yidhaahdaayo labaduba caadi weeyi laakiin waxa mudayna yar badan tahay shuhirada marka bila alifkiya taada tahay in shuhira la yiraahdo fuwa mashhuurun tan kalena ishtahara ويشتهر أيضا بأبي شجاع والقعان بحياي شهاب الملة والدين أحمد شهاب الدين marka shihaab almillati waddiin almilla iyo addiin waa isku mid uune waa milladii iyo diintii xagga isticmaalkii wax ku yar kala duwan yihiin baa la yidhahdaa laakiin maqsuudku waa isku miduna waa diintii marka shihaab udiin buu ayuu uga dhigay laqab shihaab udiin eh, laakiin qarnigii u dasheekhu noolaa waxaad moodaaba inay iska yaraydba oo qarnigii isagu dee lixaad awalkiisii ayuu dhintay baa laga yaabaa shantii boqol inuu noolaa abu shujaac ayaa la sheegaa wixii ka dambeeyena khilaaf baa ku jira shan boqol wuu noolaa lakin wixii ka dambeeyey ilaa goormuu dhintay ayaa khilaafka ku jira marka wakhtiyadaasi alqaabta noocanihii may badnayn walow ay wakhtiyada ay bilbilaabmayeen ay ahayd markaa sheekhu shihaab diin buayuu maarata laqab ahaan ama naanays ahaan ugu yeedhay axmed waa inaga lahayn inta badan axmedka shihaabkaa ku badan axmed ibn اlxusein ibni axmed alasfahaaniyu ama alisfahaaniyu hamsada in la kor dhigo iyo in la hoos dhigaaba waa caadi alisfahaaniyu waa isbahaan ama isfahaan magaaladan la yidhaahdo ee ku taala eraan hadda eraan bay ku taallaa magaaladaasaa markaa loo nisbay marka isfahaanna waa la hana waa la akriyaa bana waa la akriyaayo asalkeeda waxaa la yidhi waa badan adag weyn oo markaa afka farisiga ah marka dee fadiina dhinac uga eg tahay badiina dhinac uga eg tahay oo labadaba waa markaa af carabigii markii kelmaddii carabi loo soo bedelay labadaba waa loogu dhawaaqa saqallaahu ilaahay ha waraabiye buu yidhi haraahu ciiddiisa ciiddiisu waa tee waa qabrigiisii de ciidda ku jira waa qabrigii sabiib araxmati waridwaan naxariista iyo raalli ahaanshaha la shubay yacni ilaahay naxariistiisa iyo raalli ahaanshihiisa uu shubayo ha waraabiyo ciiddiiso yani waa isaga ha isaga markaa ha waraabiyo ilaahay ha u naxariisto naxariis badan ha u raalli ahaanshihiisana ilaahay ha siiyo marka dabcan balaaqo badan baa ku jirta oo halkii la odhan lahaa un ilaahay ha unaxariisto ayaa ilaahay ha waraabiye la yidhi ilaa gudaha ayuu kuu gelaya wixii aad cabtay markaa naxariistu waxa weeyaan gudihiis iyo dushiisaba ilaahay subxaanahu watacaala ha gaadhsiiyo weeyi haddana naxariistii ayaa tula shubaya laga dhigayo sidii roobka oo kale fara badan haddana isagii lama odhan toos ilaahay hagu shube waxaa la yidhi ciiddiisii waxaasoo dhan yadiisa ha waraabiyaa la yidhi iyadoo maqsuudkuna uu yahay isaga ha waraabiyo marka waxaasoo dhami waa anwaac markaa balaaqada ah oo qolyihii markaa cilmulbayaanka dhigan jiray ay markaa ka warqabaan wa askanahu ilaahay ha dejiyo aclaa faraadiisi iljinaan jinaan waa jamcu janna jannooyinka firdowsiyadeeda ta ugu saraysa marka dee hal firdows unbaaba soo arooree idaa sa'altum اllaha aljanata fas'aluuhu اlfirdows fainahu wasaط اljanna wa aclى اljanna jannada bartankeeda iyo xaggeeda markaa u saraysaba weeyaan baa layihi marka dee iyadiibaa markaa firdowska laftiisibaa qayba ah marka sheekhu inuu qayb walba firdows buu ka dhigay deetana firdowsyada jannada ta ugu saraysa halka ugu saraysana ilaahay subxaanahu watacaala ha dejiyo waa aadaab ka mida aadaabta aalibulcilmiga laga doonayo inuu culamadii u duceeyo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfacay cilmiga u qortay ama u naqlisay muxuu yidhi buu leeyahy haddaba marka ilan qaalo sheekhu inuu wuxuu yidhi muxuu yidhi waa kan hadalkii markaa sheekhu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim buu yidhi bismi illaahi araxmaan waa kan markaa qaalo sheekhulimaamu wuxuu yidhi wixii uu yidhi waa kan bismi marka markaad kitaab sharaxayso de ciddii aad aska odhanin maaragtay waxa weeyaan kaday lakiin horta inaad soo sheegtood ciddii kitaabkan lahayd aad soo sheegto deetana wuxuu yidhi aad tidhaahdo markaad magaciisii noo sheegto ead ciddii odhanaysay aad markaa ayaad markaa kitaabkii bilaabaysa bismi illaahi araxmaani araxiimi abtadiu kitaabii haada marka jaariya majruurkaa bismi illaahi ihi bismi ihi wuxuu ku tacalluqayaa ficilka abtadiu kitaabii haada kitaabkaygan waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi araxmaani araxiim magaca ilahay baan والله الله اسم للذات الواجب الوجود ومقع اسكيلي يهي ذات ذا شريتان كيدو وضروري يهي أشياء ذا وحا الله قيبيا واجب الوجود إيو جائز الوجود iyo mumtanic الوجود waxna waa wax jiritaankiisu uu daruuri yahay oo jirid la'aan aanay ka suuragal ahayn waa ilaahay uu ilaahay waa jira jirid la'aanina ka suuragal ma aha marka waajib الوجود baa waajib marka loo jeedaa waajib الوجود yani jiritaankiisu waa daruuri maba suuragal aha si kale in la suuraysto jaa'iz الوجودna waa khalqigii makhluuqaadkii ilaahay waa jaa-izat lwujuudo inay jirtaana waa wax yani caqligu aanu diidayn inay markaa aanay jirinna sidoo kale iyaduna waa suuragal labadii waa suuragal wey oo dee waa ka khalqiga ilahay markuu doono u marinayaba horena de ilaahay keligii baa jiray iyagu mabay jirinba marka makhluuqaadkan o dhami waa jaais lwujuud wey mumtanac lwujuudna waa wa yaalaha aan suuragalahayn caqligalkaba aan ahayn sida wayaala iska tanaa maarata naqiideynka iyo maarata ijtimaacu naqiideyn labadii markaa mutanaaqideynka inay isu yimaadaan oo kale waa mumtanac lwujuud baa la yidhaahda haddaba allah waa ismigaa daatada waajibulwujuudka oo ilaahaya subxaanahu wa tacaala waraxmaanu lafdiga araxmaan ablagu min araxiim raxiimka isagaa ka xeel dheeroo waa naxariis guud raxiimna waa naxariis gaar ah alxamdu lilaahi huwa ahanaaءu calى اllahi tacaala biاljamiili calى jihati الtacdiim xamdigii buu inoo macnaynaya xamdi waa maxay ama mahadintu ahanaaءu calى اllahi markaad alxamdu lilahi leedahay ahanaaءu cala waa in ilahay la ammaano tacaala korrey maxaa lagu ammaanayaa biاljamiili calى jihati الtacdiim bisababi اljamiil ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga iyo ixsaanka uu dadka u galay baad ilaahay subxaanaه wa ku mahadinaysaa calىa jihati الtacdiimi adigoo markaa qaab weyneyn o marka cidda laleeyahay cidda naxmaduka haddii qof la yhahdo ama axmaduka calىa dalika ama arrintaa waan kugu mahadinaya macnaheedu waxa weya waa wanaag baad gashay waan marka waxa weya waa kugu ammaanaya waanan ku weyneynaya taasaa markaa xamdi leh marka xamdigu waa aلhanaaء على الجميل الاختياري بيرهدان وليبا اختياري halka ku daraan على الجميل الاختياري على جهة التعظيم جميل اختياري waxa wala jeedaan yani waa wanaaga qofku uu ku galay isagoo ikhtiyaar u la aanu ku qasbanayn wanaag aanu ku qasbanayn oo ku galay ayaa qofka marka loogu xamdiyaa oo marka iyadoo marka weynayna loola jeedo marka maxaa meesha ku baxaysa haddii aad qofka waad mahadsantahay leedahay laakiin aad waxba markaa weynayni aanay meesha la socon xamdi lama yidhaahdo رب العالمين ربي أي مالك وكي اسكلها العالمين بفتح اللام عالمين وحمر كي احترازيا فتح الله مركو كلي عالمين هاو أخرينو جمع عالم وعالم كيا جمع سي عالمين بالورنا وما يعقلها إلا العالمون تن لكن هو عالمين وي وهو كما قال ابن مالك سيدو ابن مالك مالك يري اسم جمع خاص بمن يعقل لا جمع لا جمع ومفرده عالم واي wahuwa caalamiinku kama qaala ibnu maali siduu yii imaamkii ibnu maali ibnu maali waa ayo waa sheekhii naxwa maxamed ya maxamed ibni maalik abu cabdillaah aljayaani goormuu dhintay ila in badan baad alfiyat ibni maalik ka warqabteen matnigiisana qaar badan baa hayaa laga yaabaa goormuu dhintay sheekhu lix boqol iyo labi iyo toddobaatan nacam lix boqol labiyo toddobaatan imaam nawowi baa afar sano ka dambeyey imaamka ibnu maalik ah baa wuxuu yidhi ismu jamcin caalamiintu waa ismu jamci marka jamc iyo ismu jamci baa kala jiro oo qolyaha nuxaadu ay kala saaraan ismu jamci waxay u yaqaanaan ereyga wax badan uun loo isticmaalo laakiin aan lahayn kelmad eh, maarata isaga laga soo ishtiqaaqa laga soo jeexayo oo wixii keliya ha la odhanayo imka maalan nafsiga ari oo kale iyo geel iyo waxa la midkaabaa la ohanaya waa ismu jamci waayo geel dee waa waxa weye dhowr neefoo isu tegay baa geel noqonaya laakiin neef keliya miyuu noqonayaa geel waxaa laga yaabaa dhalinyarada imika inay geel iska ilaadaan xabadda keliya laakiin geel waa markii wixii bata un soo ma xabaddii maxay noqonaysaa hal ama awr de hal iyo awr iyo geel isku maad maaha isku maado ma aha hal jamceedu waa halo awrna jamciisu waa maxay waa awr laakiin geel mufrad ma leh lafdiga geel ama lafdiga ari iyo lafdiga lo mufrad ma leh oo wax kelmaddan laga soo ishtiqaaqayo oo xabadii sheegaysaa ma jirto marka kaasaa la yhahdaa ismu jamci ismu jamci baa naxwaha la yidhahdaa ka mufrad kalena jamac caadiyaa la odhanaya marka awr iyo halo markaad tidhaahdo waa jamac waa jamac ismu jamac ma aha waayo mufrad baylado mufradkiibaa hal ah ama awr ah haddaba caalamiin wuxuu leeyahay ibnu maalik waa ismu jamacoo mufrad male ismu jamcin waa ismu jamac aan mufrad lahayn khaasun biman yacqilu waxaanu ku gaar yahay buu yidhi makhluuqaadka inteeda garaad kale oo dadkii iyo jinkii iyo malaaigtii iyo wixii aan garaadka lahayn caalamiinta ma soo gelayaan buu leey sida xoolihii iyo jamaadaadkii iyo waxyaalaha aan caqliga lahayn ma soo gelayaan buu laa jamcun jamac ma aha wa mufraduhu caalamun oo mufradkiisu uu caalam noqonayo ma aha jamac mufradkiisu caalam noqonayo bifatxi laam laamkii la fatxinayo maxaad ku diiday inuu caalamna mufradkii yahay caalamuun ama caalamiinna uu jamci yahay maxaad ku diiday ibnu maalig wuxuu yidhi liannahu caalamku liannahuda caalamkaad u celinaysaa caalamku ismun caamun waa ismi guud oo koobsanaya limaa siwa llaahi tacaala wixii aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayn waljamcu jamca caalamiin ama caalamuun ihina khaasun wuxuu gaar ku ahaa biman yacqilu ciddii garaad leh marka haddaynu caalam iyo caalamiin mufrad iyo jamc isaga dhigno mushkilad baa soo baxaysa buu leeyaho mufradkiibaa ka guda ballaadhnaanaya jamcii oo caalam waa wax alle wixii ilaahay ka soo haray wax alle wixii ilaahay ka soo haray baa caalam ah caalamiinna maxaa ah dadkii iyo jinkii iyo malaa'igtii marka mufradkii iyo jamcii kee badanaya ya dee mufradkiibaa badanaya buu yidhi markaas taasina wax jirta ma aha in mufradkii oo ismigii jamca ahaa ka bato wax jira maaha sidaa daraaddeed ma odhanayna buu yidhi caalamiin waxay jamac u tahay caalam ibnu maalik saasuu yidhi eg ibnu maalik buu ka soo bilaabay ibnu maalik maxaa ka horreeyey dee lix boqol oo sannadood baa ka horreysay soo ma lixdaa boqol ee sannadood miyaan laga hadal caalamiin waxay tahay waa laga hadlay haddaba waxa weeye arrintan ibnu maalik bay u gaar tahay waxaa loo badan yahay caalamiin inay jamcu caalam tahay caalamiin iyo caalamuun inay jamcu caalam tahay oo calaa hayri qiyaasin si qiyaasa aanay ahaynoo dee wowgi nuunkii iyad iyo nuunka wax gaarunbaa lagu jamcin jiray aclaamtii iyo sifaadkii laakiin isagu waa ismi jaamida waana lagu jamciyeyoo sida aradiin iyo ahluunba loo jamciyey ayaa loo jamciyey laakiin waa jamac weeyi marka waxay iska noqonaysaa iyado lafteeduna waa caalamiintii o dhanoo caalamkii ayaa waxaa loo isticmaalaabaa la yidhi jinsi walba sidiisa caalam loo yidhaahdo oo dadka sidooda caalam ay u yihiin jinkuna sidiisuu caalam u yahay malaa'igtu sidooday caalam u yihiin saas marka w markii laysu geeyana caalamiin bay isla wada noqonayaan wasala allaahu wasalama ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku saliyo oo ha nabadgeliyo calaa sayidinaa muxamadin اnebiyi sayidkeenii muxamed ahaa ee nebiga ahaa huwa nebigu bilhamzi wa tarkihi annabiy in la yidhao la shado iyo annabiiu in la la hamso hamso loo sameeyo annabiiu in la yidhaahdo oo hamse la akhriyo iyo wa tarkihi in hamsada laga tago oo ya un la akhriyo annabiyu la yidhaahdo labadaba waa loo isticmaalaaye insaanun qof weeyi nebi nebi waxaa la yidhaahdaa waa qof uuxiya ilayhi loo waxyooday bisharcin sharci uu ku dhaqmayo yacmalu bihi isagu uu ku dhaqmayo wain lam yumar yaan la farinba bitabliiqihi inuu dadka gaadhsiiye qofkii ilaahay uu wax u waxyoodo sharci uu ku dhaqmayo loo waxyoodo ayaa waxaa la yidhahdaa nebi ama dadka gaadhsiiye ha la yidhaahdo ama yaan la odhanin fain umira haddii la faro bitabliiqihi inuu dadka gaadhsiiyo fanebiyun warasuulun aydan nebi iyo rasuulba uu noqonayaa marka ilan rasuul waa la diray wey marka kol hadii la diray de dadkii in waxgaarsiiyaa loo diray marka haddii dadkii waxgaarsiiya sharcigii la yidhaahdo rasuulna wuu noqonayaa buu markii loo waxyoodo isaga nebi buu noqonaya sharcigii loo waxyoodo nebi buu noqonaya dadkii marka loo dirana magac kale ayaa ugu sii biiraya rasuul inuu noqdo walmacnaa markuu sheekhu leeyahay wasala allahu calaa sayidina muxamadin macnaha u jeedaa waxa weeye yunshiu asalaata wasalaama caleyh wuxuu sheekhu curinayaa sali uu nabiga ku saliyayo iyo salaan uu salaamayo maaha inuu inooga waramayo markaad leedahay sala allahu calaa sayidina maxamedin kama waramaysidoo war inuu ilaahay ku saliyey nebiga noogama warramayside laakiin ha ku saliyaad leedahayoo iminka iyaad markaa ducadaad la imanaysaa wey marka salla siiqadiibaa maadiya laakiin maqsuudku waa duco weeyaano inaga af soomaaliga markaynu sala allahu ilaahay ha ku saliyo ayaynu odhanayna lakin haddaad salada sidaad u macnayn lahayd wuu ku saliyey bay noqon lahay taasuu markaa meesha ka saara markuu yunshiu ku leeyahay tii maadiga ahayd hamoodine sideeda ahayde lafdiguunbaa maadiya laakiin macnaha la doonaya waa curin imika la curinayo oo ducaa wey wa muxamadu muxamed calamun waa magac manquulun laga soo raray min ismi mafcuulimudaafi ficilkii mudacafka ee xamada yuxamidu ismigiisii mafcuulo muxamed ahaa oo kii la mahadiyey ahaa ayaa sifadii uu sheegayey markii hore de sifu iska ahaa magac baa laga dhigay markaa manquul saasuu ku noqdayo markii horena sifu ahaa imikana magac baa laga dhigay wاnabiyu badlu minhu markuu sheekhu leey calaa sayidina muxamedin الnabiyi annabiyadaasi bedel bay ka tahay aw caطfu bayaanin caleyh ama caطfu bayaan labadubada way ku asaxayaan qolyihii naxwaha marka la joogo wa calaa aalihi الطaahiriin buu sheekhu yidhi aalkii baa markaa lainoo fasiraya hum aalku كما قال الشاف الإمام الشافعي رضي الله عنه إمام الشافعي سكن وين ما دوتا ترجمديسو siduu yiri waxa weeye aalka nabigu aqaaribuhu nabiga qaraabadiisi almu'minuna muslimiinta aha nabiga qaraabadiisi mu'miniinta aha ee min bani haashim reer haashim iyo wa bani muttalib reer muttalib aha reer haashim iyo reer muttalib oo qaraabadii nabiga ah intoodii mu'miniinta ahayd baa aal la yiraahdo ama isku baxay markaa wixii aan reer haashim iyo reer mualib ahayn waa baxeen waxaa kaloo baxay reer haashim iyo reer mualib intoodii gaalada ahayd oo adeerkii ugu horeeyo abulahab uu kow ka yahay iyo iyaguna meesha ka baxay oo aalka soo geli maayaan ila aalka soo galaan cidaynu ku saliyayno abulahab soo geli abulahabna laguma saliye dee naartaaba u qoranoo ilahay baa subxaanahu watacaala naarta ugu ballan qaaday waqiila waxaa kale oo la markii aalka nebiga la fasirayay wakhtaarahu nawowiyu imaam nawowina isagaau doortaye imaam nawowi isagana magaciisu muxuu ah yaxyaa ibnu sharaf annawowi wuxuu dhintay lix boqol iyo lix ibnu maaliguna afar sannadood ku dar waana ardaygiisii baa la yidhi oo naxwaha ka bartay inahum kullu muslimin imaam nawowi isagu waxa uu doortay oo aalka kaloo lagu fasiray in aalka nebigu ay muslimiintao dhan yihiin oo qofka aalkiisu waa atbaacdiis iyo markaa jidkiisa hayse waa aalkiisii waa la yidhaahda wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna waxyaalaha lagu fasir waxaa maaha fircoon reerkiisii maaha waa atbaacdiisii iyo dadkii waddadiisa hayey waddada fircoon dadkii hayey adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab baa la odhanaya marka aalku atbaacdiina way noqdaan marka imaam nawowina sidaasuu doortay si qofkii ku saliyey nebiga iyo aalkiisu uu u noqdo qof markaa ku saliyey nebiga atbaacdiisii nabiga iyo atbaacdiisii o dhan walacalla qowlahu aahiriin marka aalkii aaahiriina aahirka ahaa buu yidhi ereyga aaahiriin ihi waxaaba laga yaabaa buu yidhi muntasacun in laga soo qaatay min qowlihi tacaala hadalka ilaahay uu leeyahay wayuahirakum tahiira inamaa yuriidu allaahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyt ilahay inuu xumaanta idinka qaado ahlulbeydow ayuu ilaahay doonayaa wayuahirakum tahiira oo idin ahiro ahiraad Ah marka dadkii aahirka marka laleeyahay yani waa kuwa ilaahay uu ahiraye uu sidaa ku yidhi wey wacalaa saxaabatihi saxaabadiisiina waan ku salinayna bu jamcu saaxibin weeye jamcu saaxibi nebiyi nebiga ciddii saaxib la ahayd jamceedii weeye markaa dee saaxib jamceedii weeyi saaxib baa waxaa lagu jamciyaa sixaab iyo asxaab iyo saxbun iyo suxbatun iyo saxaabatun iyo صحابة intaba way sheegaan marka صحابة سيدة مصدر بيهد بيهد لكن جمعان بالله استعمالي صحابة بفتح الصاد صحابنا والله ولن كرابا ليري او ان marka waxa weeyaan saadka la hoos dhigo sahbuna waa lagu jamciyaa een asxaabna waa lagu jamciyaa suhbatuna waa lagu jamciyaa waxa soo dhami waa jamcu saaxib qaar kood khilaaf baa ku jira wa qowluhu ajmaciin ajmaciinta uu raaciyey takiidun waxay sii akidaysaa lisaxaabatihi saxaabadii ajmaciin dhammaantood wey uma dakara lmusanifu musanifku wuxuu sheegay musanifku waa abushujaacin sheekha kitaabka qoray annahu mas-uulu in la weydiiyey fii tasniifi hada almukhtasari gaaban kooban inuu qoro biqowlihi hadalkii uu yidhi buu ku sheegay sa'alanii waxa i weydiiyey buu ay talaba min iiga codsaday bacdu lasdiqaa'i asxaabta qaarkeed waa jamcu sadiiqine wa qowluhu xafidahum allahu tacaalaada u raaciyeyna jumlatu ducaa'iya waa duco uu ducaynaya ciddaa su-aasha weydiisaye an acmala mukhtasaran kitaab gaaban inaan markaa sameeyo kooban mukhtasarkii buu inoo fasiro wuxu wahuwa mukhtasarku maa qalla lafduhu wa kasura macnaahu waa waxa ereyadiisuna kooban yihiin macnihiisuna badan yahay baa mukhtasar la yidhahdo سنة كوبيهين معنيه سنة بديه مختصر ليلا مختصر أو خاذ الآخريو أما اختصارك وإن هذا الكي يرى يسمى عنه هنا وبطو في الفقه مختصر كاسو فقه لغا قريو فقه بينو تعريفه هو لغة الفهم فقه لغة وفهمك واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية اصطلاحان فقه محل يرادا فقه وحل يرادا العلم بالأحكام إنه axkaamtii asharciya sharciga ahayd waxaa baxaya axkaamtii kale waxyaalihii kale dee axkaam kaloo dad iska samaysteen ama axkaamtii caqliga ahayd caqligu waxyaalihii xukumayey kuwaa barashadooda fiqi lama yidhaahdo alcamaliya axkaamtii sharciga ahayd ee weliba camaliga ahayd ee ku tacalluqaysay acmaasheenna waxa aynu qabanayno maxaa iyaduna halkaa ku baxaya caqiidadii caqiidadii waa axkaam sharciya laakiin kuma tacalluqdo inaga acmaasha aynu qabanayno waxay ku tacalluqdaa waxa aynu aaminayno almuktasabu cilmigii baad nacti kaga dhigaysaa almuktasabu cilmigaasoo laga kasbaday oo laga waxa weeye laga fahmay laga faa'iidaystay min adilatihaa axkaamta adiladeedii altafsiiliya faahfaahsanayd fiqigu waxa weeye inaad axkaamtii sharciga ahayd ee camaliga ahayd aad barato adigoo ka baranaya weliba adiladii tafsiiliga ahayd qofkaasaa fiqi yaqaana marka qofka fiqiga yaqaana waa qofka axkaamtii sharciga garanaya adiladeediina kala soo baxay markaa mujtahidkiibaa faqiih noqonaya haddii sidan la yidhahdo mujtahidkii unbaa noqon waa qolyaha usuuliyiintu siday u yaqaanaan weeye fiqhiga qolyaha fuqahadu waxay fiqhi u yaqaan ama faqiih odhanayaan waa inuu qofku baab kasta oo abwaabtii fiqiga ahaydba uu ka barto in uu markaa uga qiyaas qaadan karo intiisa kalena baab kasta oo abwaabtii fiqiga ah qofku markuu ka barto in tusinaysa axkaamta inteedii kale masaladii markay ku timaado uu ka jawaabi karayo kaasaa fiqiih la yidhaahdo fiqhigiina marka waa inaad baab walba intaa ka barata ayuu noqonaya calaa madhabi alimaami kaasoo kitaabkaasoo ku dhisan buu yidhi imaamkii madhabkiisa alacdami weynaa almujtahidi ee mujtahidka aha ee isagu nusuusta axkaamta kala baxayay naasiri sunnati waddiin ee ahaa kii u gargaaray sunnada nebiga iyo diintaba naasirulxadiid baa loo bixiyey shaafici markuu ciraaq yimid ayaa wuxuu yimid iyadoo asxaabu ra'yigii madhabkii abu xaniife uu haysto ummadda ciraaq oo dhanba markaa asxaab abi xaniifana xadiidka waa lagaga xoog badnaa laakiin xagga fiqiga ayay iyaguna ku xooganaayeen ra'yiga iyo markaa qiyaaska ayay aada u isticmaali jireen ciraaq ba iyagaa haystay shaafici baa yimid oo cilmulxadiidkiina ku xooggan deetana waxay maqleen qolyihii markaa dee fiqiga dhigan jiray war mid ahlulxadiidahoo fiqiyo aan garanayaalabaa yimide bal hadda aynu soo dhegaysanna bay yidhahdeen wuxuu sheegay kolley fiqi dee saasa ma haye fiqigu waa xaggeeni iyagu xadiid iyo nusuus unbay hayaane laakiin fahamka dee ma hayaane bal hadda aynu soo eegno kii u tagaaba uu ka soo noqon waay kii u tagaaba uu ka soo noqon waay labaatan xalqadood bay jaamica baqhdaad ku lahaayeen baa la yidhi asxaabu ra'yigu wixiiba waxay isugu biyo shubteen xalqadii shaafici deetana naasirulxadiid baa loo bixiyey qaarkood markaa markii dambe xaggan u wareegeen bidcada iyadii baanu ka nimid bay yidhaaheen oo fanigoodii hore markii hore rayigii ay markaa iigi ay ku dhisayeen bay bidc ku sheegeen saasaa markaa shaafici naasir alxadii loogu bixiyey markaa shek wuxu naasiru sunati wadiin kii markaa diinta iyo sunaha u gargaaray abi cabdilaahi waa kunyadiisii muxamed ibni idriis ibn cabaas ibni cumaan ibni shaafic ka markaa shaafici halkaasaa laga keenay waa awowgiisa saddexaad awowgiisa saddexaad weeyaanoo cabaas baa awgiisa koobaada cumaanna waa awgiisa labaad shaaficna waa awgiisa saddexaad nabigana wuxuu kula kulma imaam shaafici mualib cabdimanaaf cabdimanaaf buu kula kulmaya mualibki imika aynu soo sheegana reer mualib iyo reer haashim waa laba ninoo walaalaha haashim iyo mualib waa ilmo cabdimanaaf marka imaam shaafici waa reer mualib wey mualibkii aanu imika soo sheegaynay ayuu markaa abtirsiintiisu ay gasha ashaaficiyi marka imaamkaasoo shaafici ah oo awowgiisa loogu magac daray ama loo nisbeeyey weliba wuxuu ku dhashay imaamkan shaafici bighazata magaalada haza ayuu isaguna ku dhashay ibnu qaasimna haza ayuu ku dhashay sanata khamsiina wa mia imaamu shaafici wuxuu dhashay boqol iyo konton markii hijradu ay ahayd wamaata wuxuu dhintay raxmatullaahi tacaala calayhi waridwaanuhu naxariista ilahay raalli ahaanshihiisu korkiisa ahaatee yowma aljumucati maalin jumcaha buu ku dhintay bimisra magaalada eh, maarata eh, wadanka masar wadanka masar ayuu markaa ku dhintay salkha rajabin yani dabayaaqadii bishii rajab ama markii ay dhammaan waa maalintii u dambeysay salkha rajab haddii lagu yidhaahdo waa maalintii u dambeysay mustahal rajab ama mustahalukada hadii la bisha mustahalkeediina waa maalintii u horeysay marka salkha rajabin bisha rajab bixideedi yani maalintii u dambeysay salkhigu sidiisa dee waa haragsiibid qaarkood shayga laga siiba ayaa salkhi la yidhaahda marka waa markii la siibayay bishaasi ay baxaysay weeye sanata arbacin wa mi'atayn laba boqol iyo afarti marka muxuu noolaa sheekhu afar iyo konton sannadood marka uu dhimanaya imaamu shaafici afar iyo konton jir buu ahaa laakiin de wuxuu geeriyooday isagoo adduunkaoo dhan cilmi iyo aqoon ka buuxiyey wawasafa lmusanifu sheekhu haddaba wuxuu sifeeyey buu yihi mukhtasarahu kitaabkiisani biawsaafin tilmaamo ayuu ku sheegay minhaa waxaa ka mida tilmaamaha uu ku sheegay annahu fii gaayati اlikhtisaari wa nihaayati اliijaaz inuu kitaab yahay ikhtisaar iyo koobni halkii u dambeysay mid ka jooga wa nihaayat اliijaaz soo gaabin halkii u dambeysay mid ka jooga waa isku macnow wاlgaayatu wاnihaayatu mutaqaaribaani ereyga gaaya iyo ereyga nihaaya waa laba ereyoo isku dhow buu yidhi wakada اlikhtisaaru wاliijaazu ikhtisaar iyo iijaazna way isku dhow yihiin marka gaayat اlikhtisaar iyo nihaayat اliijaaz dee waa laba kelmood laba markaa ereyoo isku dhow bay noqonayaan labadu mid waliba waa yani soo koobidda halkii u dambeysay wa minhaa tilmaamaha uu kitaabkiisa ku sifeeyey waxaa ka mid a annahu yaqrubu inuu markaa u dhow yahay calal mutacalimi qofkii wax baranayay lifuruuci fiqhi baranayay furuucda fiqhiga markaa furuucda maynaan sharixinbe mar horena furuucdii way noo soo sheegeen furuuc baa la yidhaha fiqiga furuuc haddaad maqasho lifuruuci fiqhi iminka furuuc fiqhi buu yidhi fiqiga masaaishiisii weeye fiqiga masaaishiisii sidiisabana fiqiga cilmulfuruuc baa la yidhaahda cilmigii furuucda oo wuxuu farac ka yahay diinta asalkeediiyo de islaamnimadii qofkii muslimka ahaabay axkaamtani dee asal ahaan u taalla isaga ayaa baranaya isaga ayaa ku dhaqmaya markaa furuuc baa la yidhaahdaa waxaa kaloo furuuc loo odhanayaa dee qofkii lama amrayo ilaa horta islaamnimadii markuu islaamnimadii la yimaado ayaa salaadii la faraya zakadii la faraya xajkii la faraya axkaamtan kale inuu markaa dabaqa la faraya laakiin qof aan muslimba ahayn waar salaada tuka odhanaysid sakada bixina ma odhanaysid xajka tagna ma odhanaysid maxaad odhanaysaa horta islaam baad oranaysaa marka islaamkii bay furuuc ka yihiin yaqrubu cala almutacallimi ardaygii ay markaa u dhowaanaysa lifuruuci fiqi qofkii baranayay darsuhu dhigashadiisu wayashulu cala almubtadai xifduhu qofkii mubtadi ahaana inuu xafidaa ay u sahlanaanayso ay istixdaaruhu calaa dahri qalbin inuu markaa ka soo xaadirsado oo maskaxdiisa ku soo xaadiriyo calaa dahri qalbin qalbigiisa dhabarkiisa marka waxaa loo jeedaa yani isagoon kitaab ka eegin qalbigiisa ayuu ka daalacanaya oo ka akhrisanaya isagoo aan kitaabka eegin liman yarabu qofkii jeclaa weeyi fii xifdi mukhtasarin fi lfiqhi inuu mukhtasar ka xifdiyo fiqiga ardaygana lagama maarmaan bay u tahay inuu mukhtasar fiqiga xifdiyo insha allahu tacala waxaad xafidi doontaan zubadka imikanaasiibaloodan baa fiican wasaalanii waxa ibalowda weydiiyey buui sheekhu aydan bacdulasdiqaa'i asxaabta qaar ka midoo dee kuwii markii hore su-aasha keenaya an ukhira fiihi inaan ku dhex badiyo ay mukhtasari mukhtasarka dhexdiisa min ataqsiimaati qaybaha aan qayqaybinayo lilaxkaami lfiqiy axkaamtii fiqiga ahayd wa min xasri koobidda ay dabdi waa koobid alkhisaali arimihii alwaajibati kuwii waajibka ahaa walmanduubati kuwii sunnaha iyo wahayrihima wixii kalaba fa ajabtuu ay saa'ila kii i weydiistay baan u jawaabay weeyi ilaa suaalihi baan uga jawaabi suaashiisii ayaan ka yeelay fii dalika weydiinaya aaliban liawaabi min allahi tacaala anigoo ilaahay abaalmarin ka dalbay jazaan alaa tami jazaan abaalmarintaasoo jazaan amaba awaabkaasoo jazaan abaalmarin ahaaday calaa tasniifi hada mukhtasar mukhtasari layga abaalmariyo qoridda aan qoray kitaabkan mukhtasarka ah raagiban ilallaahi subxaanahu watacaala ilaahayna anigoo weydiisanaya fi licaanati min fadlihi oo ilaahay subxaana wa tacaala marti uga ah inuu iga kaalmeeyo min fadlihi deeqdiisa calaa tamaami hada mukhtasari deeqdiisa uu iigu kaalmeeyo dhammaystirka aan dhammaystiraya mukhtasarkani calaadu waxay gelaysaa wixii qofka loogu kaalmeynayay min fadlihiina waa deeqdu halkay ka imanayso oo halkay ka imanaysa kaalmadu filicaanati inuu ii kaalmeeyo min fadlihi fadligiisa iyo deeqdiisa uu kaalmo iga siiyo calaa tamaami hada almukhtasar mukhtasarkan dhammaystirkiisa uu igu kaalmeeyo wa fi tawfiiqi lisawaab iyo sidoo kale inuu igu kaalmeeyo inuu iwaafajiyo sidii saxda ahayd wa huwa ضد الخطأ sawaabku waa khطأ didkiisii kii ka soo horjeeday wey inahu tacaala ilaahay koreeye calaa maa yashaau ay yuriidu wixii uu doono qadiirun mid awoodo wey ay qaadirun waa isku macno wa bicibaadihi addoomihiisa ilaahay latiifun khabiirun mid markaa u aqoon badan weeye abiiru biawaali ibaadihi ay biawaali cibaadihi xaaladaha addoomihiisu ay ku sugan yihiin mid markaa ogsoon weeye walawalu lafdiga hore oo laiif ah muqtabasu waa mid markaa laga soo qaatay min qowlihi tacaala allaahu laiifu bicibaadihi wthaanii ka labaadna min qowlihi tacaala aayadda kale ee waxaa laga soo qaaday wahuwa alxakiimu alkhabiir oo alaiif ayay ku kala jiraan xaggii macnahana isagaa ka hadlaya wuxuu yidhi wallatiifu walkhabiiru labada magac ee magacyada ilaahay ka midihii ismaani waa laba magac oo min asmaa'ihi tacaala ilahay magacyadiisa ka mida ah. allaiif iyo alkhabiir wa macno alawali ka hore macnihiisu waa latiifka eh alcaalimu waa allihii ogaa bidaqaa'iqi alumuuri kuwooda yaryar ee markaa waxa wa mushkilaatiha iyo kuwooda isu eg eg ee dadku aanay kala garanin allah markaa aqoonta ule wey wayulaqu ayضa waxaa kale oo loo isticmaalaa laiifka bimacna rafiiq ka dhibirsan fallaahu tacaalaa ilaahay haddaba caalimun bicibaadihi addoomihiisa mid ogsoon weeyi wa bimawaadici xawaa'ijihim baahiyahoodu meelaha ay yaallaanna mid ogsoon weeyi halkay markaa ka baahan yihiin rafiiqun ka labada macnaba laiifkii wuu wataa aqoontii iyo iyo raxmadii iyo dhibirsanaantii wamacno aani ismiga labaadoo alkhabiir ah macnihiisu waxa weeye macnihiisu qariibu min macna alwali laiifka hore ayuu macnihiisa u dhow yahay min macna alawali markaa markaad tidhaahdo yani laiifka oo isaga ka horeeyey ayuu u macno dhow yahay laiifna laba macnaynu u soo sheegnay labada macno kuu dhowyay waa kii waa labada laftooda ka sii horeeya marka hadduu macnaha hore sheekhu doonayo qariibun min almacna alawali bay noqon lahayd min almacna alawali macnaha hore laakiin nama odhan wuxuuna yidhuun lafdiga horeo latiif ah macnihiisuu u dhow yahay dee latiifna laba macnuu u soo inuu inoo sii sheegay ahayde macnaha weliba u dhow yahay waa labada macno ka hore wey kii hore aqoonta ahaa ayaa markaa khabiirkuna uu sheegaayo wa waxaa la yidhaahdaa khabartu shaya akhburuhu shayga ayaan waxa weeye guntiisii ogaaday wey marka khibraddu cilmigii aqoonta way ka sii xeel dheerta oo qofka waxa weeyaan aqoonta zaa'idka ah ayaa la waxaan khibrad buu u leeyahay qofka wixii bartay uun laakiin aan aad ugu dhaadhicinna wuu yaqaanaabaa la aqoon buu u leeyahay qofka markaa wixiisu aad ugu aad ugu daadegay hoos guntiisa u daadegayna khibrad buu u leeyahay baa la oranaya marka haddaba khabiir latiif labadeeda macno macnihii hore ayay khabiirtu la micno tahay faana bihi khabiiru ay caliimu mid markaa ogsoon baan ahay saasaa markaa loo isticmaalaa hada wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed wallah aclam